bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصaxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabdالlahi الcusaymi غafar allah lah wlahm جamiiعا bإsnaadi kuli minhm إlى sufyaan bn cuyayna can amr bni diinaar can abi qaabuse mowla cabdilaahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuuli lmujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajil waalaajil fahada huwa almajlis والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب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 ay leeyihiin ayuu u baab yahay iyo wa fadlihim fadliga ay leeyihiin awliyada ayuu u baab yahay baabkan weeyaan karaamada waxaa la yidhaahdaa arrin caadada jeexda oo caadada ka dhex baxda sida caadada oo la yaqaana ka baxda nabinimo sheegashadeed lama socota hordhac nabinimo in la sheegtana ma ahan weyaan waxaa weeyaan qofka asaga gacantiisa ay ku daahiraysa karaamadana waa qof daahiru salaax wanaag ayaa ka muuqda salaad badni soom badni dikri badni cibaado badni sadaqa badni daacaadkiisa ay badan yihiin daahirkiisa salaaxaas ayaa ka muuqda weyaan wuxuu qofka asaga ah laasimaa inuu nabi ambiyada allah subxaana wa tacaala ka mida abcan waqtigan hadda la joogo waa nabi maxamedo nabi kale ma jire inuu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam mutaabacadiisa iyo dabagelkii sunnadiisa inuu raacana lagu yaqaano weyaan intaa waxaa dheeraya caqiido saxiixna inuu xambaarsan yahay iyo camal suuban intaas iyada qofka hadduu la imaado karaa wixii caadada ka baxsan ood la imaado karaamo waa lagu tilmaami karaa weyaan waxaanan shardi ahayn qofka karaamada ay ku daahiraysa isaga inay waxaan mxuu ahay isaga ka yimaadeen oo karaamo isaga u tahay ama ha ogaado ama yuusan ogaanin labadaba farqi malaha mooyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa waxaa ka soo baxay biyo ayaa ka soo baxay calayhi sala slam ayaa intuu ilaahay u baryay badatay ayada ma karaama mise waa mucjiza waa mucjizo waxay arrinta ayada wadataa nabinimo ayay la socotaa weeyaan mucjizada waa inay nabinimo la socota waxaa iyadana ka baxa irhaasaad nabigan calayh salaat salaam inta aan la soo saarin ka hore magaalada maka jooga ayaa salaami jiray dhagaxa magaalada maka ka soo baxay kuwii axyal ayaa salaami jiray irhaasaat nubuwa ru'ya wuxuu arki jiray layaab lah iyo waxyaaba cajiiba ad ah arki jira nabiga alai slat slam waxaas waxay hordhac nabinimada loo samayna taana karaamo lama yihahdo waxaa la yihahdaa mucjiza la yihah weyaan marka karaamada waa arin caadada sida dhaqanka ah oo la yaqaano caadada ka baxsan ilaahay subxana wa tacaala addoon addoommadiis ka mid ah oy cabsi iyo toosnaan iyo nabi maxamed calayhi salatu slam raacitaankiisa ay ka muuqato camal wanaagsana la imaado aad gacantiis ilaahay ku daahiri subxana wa tacaala aynan la soconin nabinimo sheegashadeed ay la soconin aynan la soconin nabinimo hordhaceed ay la soconin weyaan marka arrinta ayada insha allahu tacala waa noo imaan doontaa inay awliyada karaamo leeyihiin madhabka ahlusunna waljamaca ama asalaf asaalix waxaa weeyaan in awliyada ay karaamo leeyihiin ay xaq tahay cidda diidana ay tahay albidac laakiin axwaasha shayطaaniga ah iyo shacwadada iyo mxuuah dajalada ama dajaalka waxa la yidhahdo iyo awliyada ay kala duwan yihiin nin kasta oo waxyaabo caadada ka baxsan la imaado awliye maaha hadda waad aragteen townka kuwa istaago oo inta dhagxaan kartoon ka buuxiyaan kadibna mukaati ka soo saaraan kartoonka dhexdiisa waad aragteen kuwaas waxaa weyaan awaal hayaaniya awaal shayaaniya maxaa yeele shuruuddii hadda aan soo xirnay mid ka mida ma haystaan weyaan mid ka mida ma haystaan kadaalik dajaal oo imaan doona isna waa saas oo kale saasoo kale weyaan kuwan awliyada sheegta oo saxarada ah, oo dadka amwaashooda cunaan oo salawaadka aan si toos u tukanin oo shirkiga la imaadaan oo nabi maxamed alai slat slam muxuu khilaafsan sunnadiisii iyagana waxay la imaanaan welinimo ma ahan waa axwaal shayaaniya shaydaanka ugu kaalmay amila haddii caawa aan galan lagama dhammaanay baabka isagaa waxyaabaha dhaca oo dadka ay awliyanimo u haystaan aanan ahayn awliyanimo oo ay tahay axwaal shayaaniya laakiin muhimadda inaan ogaano in awliyada ilah subxaana watacaala ay karaamo aad u weyn leeyihiin qofkii beeniyana oo diidana inay awliyada karaamo leeyihiinna uu yahay qof beeniyey diinta allah beeniy subxana wa tacala nusuustii caddeed oo mxuu ahaa aayaadka qur-aanka axaadiistii beenin noo naqana weyaan ayna kala saaran yihiin dhowr shay shayga koobaad mucjizada waa shay tan labaadna karaamada waa shay labaad tan saddexaadna dajalka iyo axwaala shayطaaniya iyo khiyaanada iyo kitaab gaawlownimada taana baab kale ay ta weyaan oyna mucjizana ahayn awliye muxuu ahaa karaamadeedna ayna ahayn oo baabka shaydaan uu yahay saddexdaas marka qaybood in loo kale ogaado waa shay muhiim weyaan labada hore in la rumeeya waajib weeyaan tan dambana in la beeniya waajib ayadna weyaan oo muxuu ahaa la radiyo ayib qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yidhi alaa ina alaa hooyaay ina wliyaaa allahi awliyada ilaahay subxaana wa tacaala laa khawfun cabsi dushooda ma ahanin walaa hum iyagana ma ahanin yaxzanuuna kuwa murugooda ma ahanin weyaan cabsi iyo murug ayaga dushooda ma ahanin kuwa ayaga waa kuwa rabbigeena kuwa ayaga waxaa weyaan laba sifa ayaa ilahay u saaray subxana wa tacaala aladiina aamanuu waa dadka ahlu iimaanka ah aladiina wa kaanuu yattaquun kadibna ahaaday kuwa allah ka baqi subxana wa tacala lahum iyaga ayaa u sugnaatay albushraa bishaara u fi lxayaati dunya addunyada nolosheeda iyo wa fi laakhirati aakhiraba waxay ku leeyihiin bishaaro weeyaan laa tabdiila bedelid ma lahanin likalimaati illaah kalimaadka alla bedelid ma lahanin ma bedelmaysa weeyaan daalika arrinka isaga ahna oo ilaahay subxana wa tacaala bishaaradaas u siiyey iimaanka ay la imaadeen taqwada ay la imaadeenna huwa isaga ayaa alfawzu liibaan alcaiim aad u weyna weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi kulamaa dakhala kulamaa goor alla goortii uu dakhala uu gala calayha maryama uu gala zakariya nabi zakariya calayhi salaam almixraaba meeshii ay ku tukanaysay makaanu salaadkeedii ay ku tukanaysay markuu ku galay cibaadada meeshay ku cibaadaysanaysaa mixraab la yidhahdaaye annaga mixraabka waxaan u naqaanaa kan salaad hata lagu tukado ee cadiga ta iyadana makaana cibaadada weyaan meel kastoo lagu tukada ayaa mixraab la yihahda weyaan nacam hosi aan ka soo booday miya cafwan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wahuzii maryamay dhaqdhaqaaji oo saas u rux weeyaan rux ilayki adiga xaggaaga bijidci nakhlati geedtimireedka jiridkiisa dhaqdhaqaaji weeyaan geedtimireed naag foolanaysa amaba umashay oo tabarteedaad garanaysaan geedtimireed inay saa u dhaqdhaqaajisa iyadaa mucjiza ikhwaani iyada ayaa cafwan iyada ayaa waxay tahay karaamo iyaga ay karaamata weeyaan tusaaqid way soo ridaysa way soo daadinaysa calayki dushaa dushaada ruaban rutaban qoyaan timir ay tamran timir oo ruaban ee qoyan janiyan weliba mxua marka ayada fresh oo soo go'day weyaan majni hadda soo go'day fakuli cun washrabi cab caynaa ishaan hoostaada aan ka dilaacinin cab weyaan marka bal fiiriya ayadoo daciifoo tabar daran ayaa waxaa li ruux gacantaasay ku ruxaysaa saas sababta ay la imaaday kadibna ilaahi subxana watacaala wuxuu sameeyey inay timir dhaqdhaqaaqdo kadibna ay timirta soo daadato hoosteedana waxaa laga dilaaciyey biyaha ayaa laga dilaac waa karaama min karaamaat alawliya wa qaala tacala alla wuxuu yidhi kulamaa goor alla goortii dakhala u gala calayha maryama zakariya nabi zakariya calayhi salaam almixraaba meeshay ku cibaadaysanaysay wajada wuxuu ka helaa cindaha agteeda risqan irsaaqad weliba waa miro iyo muxuu ahay fruut iyo qudaar aanan waddanka laga aqoonin ayaad ka helaa weyaan kulamaa dakhala calayha zakariya almixraab wajada cindaha risqan irsaaqadaasuu ka arka markaasuu dhawaaqaya wuxuu leeyahay yaa maryam qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryamay annaa xageebaa laki adig uu kugu sugnaaday haada qudaartan iyo furuudkan cinabkan iyo tufaaxan iyo nicmadan iyo khayrkan xaggee kaaga timaaday qaalat waxay tihi huwa isaga min cindi illaah alla ayuu ka ahaaday wyn ilaahay baa igu irsaaqa in allaha la weyne yarzuq wuxuu ku yarzuqu wuu man yashaa qofkuu doona biqayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqa weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waid ictazaltumuuhum rabbi wuxuu ka hadlayaa asxaab alkaafigi wiilashii ilaahay rumay subxana wa tacala inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan oo gaaladii inta ka carareen kadibna buur galeen buurti kadibna mxuu ahay hurdo ay u timid saddex boqol iyo sagaal sana halkaa hurdaayeen weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi waid ictazaltumuuhum haddii aad ka fogaataan gaaladan iyo wamaa shay aad ka fogaataan yacbuduuna ay caabudayan asnaamti weeyaan oo ila allah alla weyne ka soo haray fawuu u dunma ila alkahfi godka u dunma yanshur ha fidiya lakum adinka rabbakum rabbigiin min raxmatihi naxariistiisa wayuhayaha idin diyaargaray lakum adinka min amrikum arintiina mirfaqan meel muxuu ahay qiimo badan ood ku dhimrirsataan weyaan wa tara amsa wa taraa nabi alla waad arkaysaa ashamsa qoraxda ayaad arkaysaa idaa alacat markii ay dhalato tasaawaro iyadoo ka maraysa can kahfihim godka ay ku jireen daata lymiini dhanka midigta waidaa qarabat markii ay dhacdana taqriduhum waxay ka soo maraysaa daata shimaal dhanka bidaxda weyaan qoraxdii marka toos uma abaarsano laakiin waysaas bay u maraysaa galabtiina saasay u maraysaa waxaa weeye meelo shucaaci ay ka helan ay mxuu aha ay u maraysaa laakiin toos uguma dhacaysa weyaan toos uguma dhacayso ilaahay saasuu ugu ilaaliyey subxaanahu wa tacaala aayaddan qur-aanka waxaa laga qaadana culimadiis ay sheegayaan in xaaladaha markay dhacdo fitnada oo diintaada la badbaadi weyda qofka inuu meel duur intuu galo halka iskaga cibaadaysto in loo baahan yahay mustaxabta weyaan kadalika qoraxda guryo guriga in la qoraxeeyo oo daaqadaha loo furo oo qoraxda ay soo gashana ina caafimaad iyo howlo fiican uu ilaahay subxana wa tacala ka ratibana aydna waa laga qaadana culimada leeyihin weyaan xadiidka kun shan boqol iyo saddexaad wacan abi muxamedin moxamed abi waxaa laga wariyay cabdiraxmaan bin abi bakrin sidiiq radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ana asaaba asufati ana asxaaba asufati ragga meesha sufada la yidhaahdo asxaabteeda ahaa sufada waxay ku taallaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa qaybtiisa hore ay ku taalla weliba dhankaa waxay xigtaa qabriga nabigeena calayi slat dhabarkiisa ay xigtaa weyaan meel kor u qaadan waa haddaba kor u yara qaadan meesha ayadaa ay degnaan jireen oy saaxan jireen oo cunnada loogu keeni jiray asxaabu sufa la yihahda ragga iyaga marka ragga asxaabu sufada ah, ayaa waxay ahayn kaanuu waxay ahayn unaasan dad oo fuqaraaa ah, fuqaraah wa ana nabiya nabigeena sala allahu aleh ali qaala wuxuu yidhi maratan mar wuxuu yidhi man kaana qofkuu ahaado cindahu agtiisa acaamu inayni laba qof cunadood qofkii haayo falyadhab ha la taga oo ha wada biaaliin mid saddexaad ha wada weyaan waman qofkii kaana uu ahaaday cindahu agtiisa acaamu arbacatin afar qof cunadood qofkii ahaatana falyadhab hala taga bikhaamisin mid shanaad hala taga wa bisaadisin mid lixaadna hala taga weyaan ayb aw kamaa qaal ama siduu nabigeeni calayhi salaatu wasalaam raawiga ibn abi bakr cabdiraxmaan ibn abi bakrin radi allahu tacala anhu ardaha ayaa muxuu ahaa hadalkaas la weeyaan qaala wuxuu yidhi wa ana abaa bakrin abaa bakr asidiiqna radia allahu tacala canhu jaa wuxuu la yimid bialaaثatin saddex nin ayuu la yimid weyaan oo guriga u wada weyaan faاnطalaqa nabiyu nabigu wuu tagay wuxuu la tagay bicasharati toban buu la tagay nabigeena ala sl slam abu bakr saddex buu watay nabigeena ala slam muxuu watay tobanuu watay way alayhi salatu slam wa ana abaa bakrin abaa bakrna tacashaa wuxuu ka casheeyey cinda nabi nabiga agtiisuu ka casheeyey uma intaa kadib labia wuu nagaaday xataa salaa ilaa uu ka tukada alcishaa cishaa inuu laga tukado weyaan waad aragta cishaa marka cashada gorma waqtigeedu noqonaya bayna almaqribi walcishaa faindalaqa nabi nabiga wuxuu tagay sal slm bicashara toban buu la tagay wa ana abaa bakrin tacashaa wuu ka cashay cinda nabi nabiga alai sl slam agtiisa uma intaa kadib labia wuu nagaaday nabigeena alai sl slam abubakr wuu nagaaday xataa salaa ilaa uu ka tukada alcishaa cishaa uma rajaca wuu soo laabtay fa jaaa wuu yimid marka bacda maamada markuu tagay kadib min aleyl habeenka maa sha allahu intuu alla doono qaalat waxay tihi lahu waxay u tihi imra'atu haweenaydiisa maa xabasaka maxaa kaa xabisay can martidaada maxaa kaa xabisa weyaan xaggeed uga xabisanto kaga dahda weyaan qaala wuxuu yidhi awmaa cashitiihim casho miyaadan siinin oo nimanka mayayna cashaynin qaalat waxay tihi aba weydiideen xataa tajiya ilaa aad waqad caraduu way u bandhigeen calayhim dushooda waa loo bandhigay cunada waa loo bandhigay way diideen waxay yidhahdeen abubakr waa inuu yimaado in gurigii lahaa qaala wuxuu yidhi fadahabtu waan tagay waxaa dhahaa cabdiraxmaan ibn abubakr oo dhallinyarada ahaa muxuu u dhalisay sida abubakr waadna garanaysaa waa ninkii berigii nabigeena uu soo hijranay calayhi salaatu salaam iyo abubakr isu raacaya waa ninkii khabarka reer quraysheed nabiga u geen jira calayhi salatu slam sida khudbooyinka uu sheekh kaga akhriyey dhowrkii khudbaan soo dhaafnay jazahu allah khayran ayib fadahabtu waan tagu yidhi ana aniga fakhtabatu waan dhuuntay waa meel baan ku dhuuntay ila eed baa soo socota fa qaala wuxuu yidhi yaa qunharu war kii doqonkao jaahilka ahaayow kii doqonka ahaa oo jaahilka ahaayow waxma tarahiyow fajadaca fajadaca markaasuu sangooyey sanku muxuu ahaa qofka markii la caayo ayaa sangooyin la yidhahdaa yaa dhulkuu carada sanka ii mari weeyaan wasaba aadma wuu caytame w wuu caayay waqaala wuxuu yidhi kulu adinkana cuna laa hanii'an bogaadyo idinma sugnaatee mid cunno barakaysanoo khayr qabta allah idinkagama dhiga cuna ayagana mxuu afka ku dhuftay weyaan wallaahi baan ku dhaartay weliba asna wuu dhaartay laa acamuhu ma quudanayo abadan weligay adna cunada af ma saaraya weyaan idan lama cunayo cuna ka nacayb buu kala daaray kuwiina muxuu aha hadal habaar shabaha ayuu ku dhuftay isna wuxuu yidhi afka ma saarayo aad buu u xanaabay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahda eh, cabdiraxmaan bin abubakr waaim ullah allaan ku dhaartay maa kunaa ma aan ahayn arrinta marka waxbaa ka yara maqan meeshaan arrinta marka waxay tahay abubakar wuu dhawaaqay mar labaad qundurkii u dhawaaqay mar saddexaad kadibna wuxuu yidhi ilaah baan kugu dhaariyey soo bax haddaad codkayga maqlaysa wuu soo baxay marka markaasuu yidhi cuntada cuna qolyihii martidana waxay yidhahdeen abadan adoon cuntadana la cunin afka ma saarina ayagana marka muxuu ahay abubakar marka wuxuu yidhi hadalka hore shaydaan baa ayaga keenay inuu kafaara guto go'aan qaatay cunadii marka la cunay weeyaan cabdiramaan markaasuu warramaya radia allahu tacala anhu arda <clears throat> waimullah allaan ku dhaartay maa kunaa maa kunaa ma ahayn naakhudu kuwa qaata min luqmatin cunno ama luqma hal luqma ilaa haddii aan qaadanno rabaa wuu soo ziyaaday min asfariha meesha laga qaaday hoosteeda ayuu kasoo ziyaaday wey cunnaday kasoo ziyaadaysa aktaru ka badan minha iyada xaggeeda xataa shabiicuu ilaa ay ka dhalkaan dadkii o dhan wasaarat ay ahaat akara mid ka badan mima kaanat kaanat ayd qabla hora qabla dalika hadda marka iyada ka hore fanadara ilayha abu bakrin abu bakr ayaa fiiriyey cunadii faqaala wuxuu ku yidhi imraati haweenaydiis umrumaan weeyaan wuxuu ku yidhi yaa ukhta banii firaas ree banii firaas walaasheediyey iyada baniilxaari ay ka dhalatay banii firaaskan iyo baniilxaarikanna waa ilma adeer walaalo weeyaan waa ilma adeer marka qola ahaan ilma adeer maadaama u yihiin waxay leedahay ree banii firaas gabadhii walaaha u hayday halkaasa maadaama laba jilib oo walaalo ay yihiin halkaasuu ula aaday weyaan wuxuu ku yidhi yaa ukhta bani firas ree bani firas walaasheedii maa haada cunadan saan u badatay maxay tahy faqaalat waxay tii laa waqurati caynii ishayda qabowsigeedan ku dhaartay nabiga ulijeeda ay riwaayo ay leeyihiin mxaa mufasiriinta arintaana waa inta nabiga iyo ilahay ka sokoy inaan lagu dhaarto inaan intaanan la xaaraam ay ahayd cumar maruu ku dhaaranay oo nabiga ka udiiday ala sla inta aanan la xaaraam yeelin weyaan culimada saasay ku fasiraan weyaan waxay tidhi laa maya waqurati cayni ishayda qabuusigeedaan ku dhaartay nabiga ulajeeda alayh sla slam lahiya xeerada ayaa alaana hadda akaru ka badan minha xaggeeda qabla dalika intaas ayada ka hore inta cunada aan la bilaabin ka hore bialaai maraat saddex jeer ee cunadii ay kor soo kacday oy badatay weyaan faakala minha abubakr abubakr wuu ka cunay wa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahani kaana dalika arrinka wuxuu ka ahday min ashayطaani shayطaan yacni yamiinahu dhaartiisa weeyaan waa ka kafaarugutay abcan uma akala wuu cunay minha iyada luqmata luqma ku cunay uma xamalaha ila nabi nabigu u qaaday sal slm wa kaana baynana annaga iyo wa bayna qowmin qolo cahdun ballan baa ahaaday famada aljalu ballanta ayaa dhammaatay fatafaraqna waan u kala baxnay ina cashara rajulan toban iyo laba nin baan u kala baxnay maca kulli rajulin nin la arkana waxaa la jira minhum dadka ayaga aho mxuu ahaa ayaga ah raggaas unaasun dad aad u badanaa la jira wey toban iyo laba qayboodaan u kala baxnay nin walbana qayb aad u badanoo ragga ayaa la jira weyaan allahu alla weyne ayaa aclama ogsoonaan badan kan maca kulli rajulin nin la arko oo toban iyo labada ka mid ah inta la socota ilahay baa ogsoon weyaan fakaluu minha xeeradii ay ka cuneen ajmacuuna dhammaantood weyaan karaamada waxay ka marka abu bakrin radia allahu tacala arda wa fii riwaayati riwaayad kale faxalafa abu bakrin abu bakr uu dhaartay laa yacamhu inuusan muxuu cunaynin faxalafat ilmar'atu naagtan waxay ku dhaaratay is haweenaydii laa tadcamuhu inaynan quudanaynin faxalafa dayfu martidan wuxuu ku dhaartay ama aladyaaf ama ragga martidii ahaa an laa yacamahu inaysan aw yacamuu inayn quudanaynin xataa yacamhu ilaa abubakr cunada ka cuna mawaraa jir marka islaanta bii ay dhaaratay oo bartida ay dhaarteen marka waxay noqotay in abubakr uu baarnimo fala ood kafaarada ka guto weyaan faqaala abubakrin wuxuu yidhi haadihi dhaarta aan dhaartay min ashayaan shayaan xaggiisay ka ahaatay fadacaa wuxuu u yeeray biacaami cunadii faakala wuu cunay waakala way cuneen waakalu ayagana way cuneen fajacaluu waxay guda galeen laa yarfacuuna kuwa aan kor u qaadin luqmatan luqmad ilaa haddii ay kor qaadaan rabat ay soo ziyaada weyn korba ay usoo kacdaa min asfaliha qaybtoos ay ka soo kacdaa akaru ka badan minha qaybtii hore oo laga qaaday ka badana kor usoo kacda weyaan faqaala wuxuu yidhi yaa ukhta bani firas reer bani firas walaasheedii ma hada ziyaadadan maxay ta iyo muxuu ahaa waxaan kor usoo kaca faqaalat waxay tii waqurata cayni ishayd qabowsigeedaan ku dhaartay inaa iyada alaana hadda la aktaru mid ka badan way minha xaggeeda qabla an naakula intaanan cunin ka hore faakala way cuneen wabacaa biha bacaa wuu diray biha xeeradii ila nabi nabigu u diray sal slm fadakar wuxuu sheegay anahu isaga akala mina una ka cunay weyaan wa fii riwaayatin xadiidkii riwaayaadkiisa weyaan ana abaa bakrin qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi duunaka adyaafaka war martidaada mxuu ahay laazin oo cunno sii oo dhaqaale weyaan fa inii aniga munaliq waxaan aadayaa ila nabi nabigaan aadaya sal allah alay slam fafruq ka bax oo dhammay min qiraahum martiqaadkooda ka baxa weyaan qabla anaaji intaan imaanin ka hore raggaas ood martiqaaday ood kale mxuu ahay nidaamisay aan u imaado weyaan fanalaqa abu cabdiraxmaan cabdiraxmaana wuu la tagay raggii oo wata weyaan fa ataahu muxuu u keenay bimaa cindahu cunadii wixii magurigii yeela ayuu u keenay weyaan fa qala wuxuu icamu warquuta oo cashaya weyaan cuntadii cuna fa qaalu waxay dhahen ayna rabu manzilina guriganaga aan joogna ninkii lahaa aaway weyaan qaala wuxuu yidhi icamu war cunta biaakilina kuwa cuna xataa yaja ilaa uu ka yimaado rabu manilina guriganaga rabbigiisa ama qofkii lahaa ilaa uu ka yimaado cunno afka masaarayn qaal wuxuu yidhi iqbaluu cana qiraakum war nimanyahu martiqaadka aan idiin keennay naga aqbala say wax u jiraan fainahu maxaa yeele in jaa hadduu yimaado abubakr nin guriga lahaa walam tatcamuu aadan cunno cunin lanalqayanna minhu dhib baan kala kulmaynaa oo waanala canaananay oo meel adagana la saariy nima waxad yeelaysaan hanugu muxuu ahaay shaardilaacin meesha naga cuntay naga cashay casha idin keennay ayb faabow rag madaxdaga ahayn ayagana way diideen karaamadan ilahay ka wada subxana wa tacala karaamadan inay dhacdo oo karaamada abubakar meesha ka muuqata ayuu ilahay ka wada subxana wa tacaala fa caraftu waxaan ogaaday marka cabdiraxmaan baa dhihi annahu abubakar yajidu inuu caroona calaya dushay inuu caroon doono ayaan ogaada yajidudaan wehela maaha waa caradii falamaa jaaa markuu yimid tanaxaytu canhu waan ka fogaaday meel baan isku laabay waa mugdi meelahaasaan isku laabay duurashaas ayib fa qaala wuxuu yidhi maa sanactum maxaad samayseen faahbaruuhu warkii ayaa loo sheegay hooye iyo raggidadka meesha jooga u sheegay abcan faqaala wuxuu yidhi ya cabdiraxmaan cabdiraxmaanu fasakatu waan aamusay wuu dhawaaqay uma qaala wuxuu yidhi ya cabdiraxmaan cabdiraxmaanu fasakatu waan aamusay faqala wuxuu yidhi yaa qundaru warkii doqonka jaahilka ahayow aqsamtu waan dhaartay calayka dushaada in kunta haddii aad tasmacu mid maqlay sawti codkayga lamaa ji'ta waad imaanaysaa ood imaani ilaa ji'ta waad imaaddaa ood imaadaa weyaan ayib faqultu waxaan idhi waan soo baxay marka abcan faharajtu waan soo baxay faqultu waxaan idhi sal waxaad weydiisaa marka adyaafaka martidaada aad keensatay weydi niman madax adag wey raggaani faqaaluu waxay yidhahdeen sadaqa uu been sheegay uu run sheegay cafwan ataanaa bihi cunada wuu noo keenay fa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahne intadartumuunii ma anaad isugays anaad isugayseen soo maha laa aطcamuhu ma quudanaya alleylata caw fa qaala aakharuuna kuwii kalena waxay yidhahdeen oo martida ahaa wallaahi baan ku dhaaranay laa nadcamuhu anagana ma quudanayn xataa tadcamu ilaa ad ka quudata faqaala wuxuu yidhi waylakum war muxuu ahaa liibaantiin ama halaagiinne maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa taqbaluuna adan naga aqbalin cana anaga qiraakum waa martiqaadkiina idiin samayn maad naga aqbashaan waa marti imtixaana haati acaamaka war cunadaada keen cabdiramaan abdiraman cunada keen fa jaa bihi fa jaa wuu la yimid bihi cunada ayuu la yimid fa wadaca yadahu gacantiis ayuu geliyey faqala wuxuu yidhi bismi اllah alla magaciis ayuu ku bilaaba weyaan bismi اllah aluulaa dhaartay hore oon dhaartay iyo diidmada aan diiday min ashayطaani bay ka ahaatay faakala wuu cunay abu bakr waakala waynoo cuneen mutafaqu calayh qowluhu qunharuu bikaynin mucjamati madmuumati uma nuunin saakinati uma haain mualaati wahuwa alhabiy اljaahilu qofka doqonka oo jaahilka ah ayaa la yihahda qunur saagacasow le weyaan wa qaaluu waxay yidhahdeen waqowluhu qowlkiisa fajadaca ay shatamahu wuu caayay waljadcu alqacu weyaan qowluhu yajidu calaya bikasri ljiimi ay yaqdabu weyaan nacam xerta markay dadka dhaqaalaha aan lahayn in masaajidka ay yimaadaan oy wax u soo doontaan dhibaato inay jirin ayaa xadidka laga qaadana weyaan laakiin waxaa shardi ah celcelinta badan qofka isiyaay isiyaay isiyaay qaylidaa tira badan looma ogola waxaa kaloo la ogoleen ayadna in dadka salaad dukanaa inay tashwiishiyaan qolyaha sabanka ka dhawaaqa oo yidha wax na siiya la siiy saxwa laakiin qofka dhawaaqiisi sabanka lagama tukan kara sax maa kuwa iyaga ayaga marka ida looma ogola xaaraanay ka noqonaysaa maxaa yeelay waxay tashwiishinayaan dadka qur-aanka akhrisanayey salaad dukanaya qofka ilxaax midda war mar qofka duwisaa yidha waa xalliisii in iska fariista ilahay wuxuu qadarna waa u imaanayaan muslimiinta oo ay maqleen laa shaka ilxaaxaas ma garato lagu cilaliyo iyo in dadka la tashwiishiyo labada looma ogola weeyaan inaan loo ogolay arrinteeda ayaa xadiidka laga qaadana waya dadka dee masjidkoodan ay muwaasaada sameeyaan oy caawiyaan arrin loo baahan yahin waa xadiid kun shan boqol iyo afaraad waana la dega xadiidka axaadiista dheerdheera oon ku soo marnay bilowga kitaabka ayaan dib ugu laabanay qaybo ka mid a ah oo dheerdheer badan ayagana kuwaas marka kuwa na la degi oo lala fadhiisana wayaan can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda xadiid kun shan boqol iyo afaraade qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allah alay slam laqad kaana laqad xaqiiqa kaana waxaa aday fii maa qablakum dad idinka horreeyey oo min alumam ummad um, ummado ah naasun dad oo muxadauuna la ilhaamiyey muxadadka waxaa weeyaan qofka xaqa carabkiisa uu saaran yahy weyaan carabkooda xaqa la saaray weyaan nacam fain yakuu haddii uu yahay fii ummatii ummaddayda axadun qof fa inahu isaga cumaru cumar weeyaan waa karaamadii rawahu bukhaari ayaa wariyey rawahu muslim baa wariyey min riwaayati caaisha fii riwaayatayhima qaala wuxuu yidhi ibnu wahbin muxadauuna ay mulhamuuna la ilhaamiyey wixii ay ku dhawaaqaan ilahay baa subxana wa taala aq ka dhiga weyaan naam husa bisawaab xadiidka kun an boqol iyo hanaad wacan jaabir waxaa la weri samurata radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir shakaa way sheegteen ahlkuufati ahlukuufa waxay ka sheegteen sacdan sacdan ninka la yihahdo yanii wuxuu ula jeeda sacadka ibn abi waqaas saxabda ibn abi waqaas awalu man ramaa sahman fii sabiililah jidka alle qof leeb ku tuura ninka u horreeye weeyaan shaka ahlu kuufata ahlu kuufa waxay ka sheegteen sacdan bay ka sheegteen ibn abi waqaas yacni ibn abi waqaas ilaa cumara sayid cumar bay ugu sheegteen amiir almu'miniin marka iyada ahaa radia allahu tacala canhu facazalahu shaqada ayuu ka qaaday wastacmala wuxuu madax ugu dhigay camaaran camaar ibnu yaasir buu madax ugu dhigay weeyaan fashakaw way sheegteen xataa dakaruu ilaa ay ka sheegaan anahu isaga ninka la sacd ibn abi waqaas laa yuxsinu inuusan wanaajin karin yusalii inuu tukado salaadii ataa maba yaqaana yadeen salaadii ataa ma toosin karan subxaan allah faqaala wuxuu yidhi ama ana aniga miya wallaahi baan ku dhaartay fainii aniga arsala miya walaa yuxsinu an yusalii faarsala ilayhi faarsala wuu u diray ilayhi sacad ayuu rasuulan u diray weyaan in la keeno faqaala wuxuu yidhi marka la keenay kadib yaa abaa isxaaq aba isxaaqu in haulaai kuwan reer kuufa ah yazcumuuna waxay sheeganayaan anaka adi laa tuxsinu inaadan tusalli inaad tukato xataa salaadii ataa inaad wa kale iskaba dhaafay salaadiiba inay galabgalab ay kaa tahay sheegayaan subxaana allah been abuurasho fa ama ana aniga miya wallaahi baan ku dhaartee fa innii aniga kuntu waxaan ahaaday aan ahaa usalli mid dujiye ayaga salaata rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam salaadda dujin jira laa ahrimu kama nusqaami canha iyada waxba kama nusqaami weyaan usalli waan tujiyaa hal tusaale soo qaatay usalli waan tujiyaa salaata alcishaai salaada cisha tusaale ahaan oo fa arkudu waan dheereeyaa fil uulayayni labada hor ayaan dheereeyaa wa ukhifu maxaa idiin qoran wa ukhifu waan fududayaa fil ukhrayayn labada maxua dambana waan fududayaa weyaan qaala wuxuu yidhi daalika arrinka asaga addannu waa malo oo bika adee sidii lagu malay waa saa ya aba isxaaqu sida aan kuu malaynaynay oon ku haysan saas tahay oo salaada nabiga oon dejisa saas uma ku haysan oon ku dhaqdhaqaasanayna weeyaan nacam wa arsala kadibna intaa markuu yidhi kadib ayaa wa arsala wuu diray macahu sacad wuxuu diray rajulan nin la diray aw rajalan ama rag buu raaciyey nin ama rag buu raaciyey ila alkuufati la aaday marka maxaa la samaynaya yas'alu canhu ahla اkuufati ahlu kuufa ayaa marka laga soo weydiinaya sacad sacad baa la wadi war ninkan bal ka warrama ninkan bal ka warrama ninkan madaxdiidan ah jira suu yahay saas ayaa la weydiina weyaan ayb falam yadac kama tegin masjidan masaajid ilaa sa'ala wuu weydiiye canhu xaggiisa raggi la socday way u wadaan masjid walba ay geynayaan hayo sacad ka warrama sacad ka warrama sacad ka warrama kow wayunuuna macruufan wanaag baynu ku ammaanayaan weyaan khayrun bay ka sheegayaan xataa dakhala ila u ka gala masjidan masjid oo libani cabsin niminka reer bani cabse la yihahdo masjid ay leeyihiin ilaa maxuu aha laga soo gala weyaan faqaama rajulu nin baa istaago minhum iyaga ka mid a ah, yuqaalu lahu loo yidhaahdo <clears throat> usaamatu ibnu qataada usaama ibnu qataada ayaa la yihahda ama idaa nashatana haddii aad nagu dhaarisay haddaadna dhaarisay oodna weydiisay ninka sacd inaan ka warranno xaqiiqadiisa fa ina sacdan sacad miya kaana wuxuu ahay laa yasiiru midaan soconin bisariyati gaadiilada iyo ilaalada markaa baxaysa ma raac jirin walaa yaqsimu mana qaybi bisawiyati si cadaalad isnaan wax qaybiyo walaa yacdilu cadaalad kama samayn fi lqadiyati xukunka markuu sameeyana cadaalad kama samayn saddexdaa dembi ayaad sacdan ku naqaana maadaama ad ilah nugu dhaarisay oad nugu dhaariseen arrintaas saalka xaaladiisa noocaas weyaan allah mustacaan qof aftahana oona beenaala daalim ah bal arka waaan qaala wuxuu yidhi sacdun amaa wallahi allaan ku dhaartay laa ducwanna bialaain saddex duca ayaan ilaahay mxuu ahay aan ka baryaya saddex habaar ama saddex duca ayaan la imaanaya mid afaraadna kuma daray ducada maxay tahay allahuma allahi in kaana hadduu yahay cabduka addoonkaada haadaa ee kana kaadiban mid beenaala ah qaama uu istaagay riyaan istutus uu istaagay wa sumcatan iyo dah lagaa maqla uu istaagay ilaahay waxaad ku samaysaa baail waxaad dheeraysaa cumrahu cumrigiisa dheeray o tan labaad muail faqra faqiirnimadiisa dheeray oo faqiirnimo aad u dheer oo dhib badanna qoorta ka saar o wacaridhu ilaah u banbix oo u bandhig oo u yasir ilfitani fitnooyinkan ilah u bandhig weyaan subxaana allah ail cumrahu ail faqrahu caridhu lilfitan saddex masiiboa qof cumar dheeraaday oo faqiirnimada ay ku dheeraatay kadibna fidn idn diineed idn adunyama idn diineed weyaan acuudu bilah wa kaana badu wa kaana wuxuu aday bacda dalika arrinkaa kadib idaa su'ila marka la weydiiyey duqi asaga yaquul wuxuu dhihi jiray shaykhun ay ana aniga shaykhun oday ayaan ahay kabiirun weynaaday maftuunun la fitneeyey asaabatnii waxa igu dhacday dacwatu sacdin ninka sacd habaalkiisa ugu dhaca weyaan saasuu dhihi jiray qaala cabdimalik wuxuu yidhi ibnu cumayr ninka la yidhaha cabdimalik ibnu cumayr ayaa wuxuu leeyahay araawi ka wariyey xadiidka can jaabir ibni samurata ka wariyey radia allahu tacala anhu ardaa saxaabiga ka wariyey fa ana aniga oo cabdilmalik ah ayaa ra'aytu odayga arkay bacda an saqaa bacdu intaa kadib ayaan arkay qad saqaa isaga uu dhacay xaajibaahu labadiisa mxu xinribood ay soo dhaceen halkan weyaan labadan caajibkao ay soo dhaceen calaa caynayhi labadiis indhood ay kusoo dhaceen duqnimo awgeed min alkibar duqnimo awgeed wa inahu isagana layatacaradu u banbaxa la yatacaradu u banbaxa liljawaari gabdhaha yaryar uu banbaxa foodleyda fi uruqi jidadka ugu banbaxa weyaan yaqmizuhuna uu indhijibina gabdhihii foodleyda isagoo dee duqnimo ay xinribihii soo dhaceen ayaa jidadka intuu istaagay meelaha muxuu ahaa koonooyinka ayuu gabdhaha lasoo diray oo caanaha iyo howlaha loo soo dirsaday uu u indhijibina weyaan ood fasaadka raadinaya acuudu bilah mutafaqun caleyh yaqmizuhuna u iljibinaa wey muttafaqun caleyh marka karaamada waxay ka mid taha marka ninka la yidhahda sacad ibn abi waqaas radia allahu tacala canhu ardaa min karaamaati alwliya naam xadiidka kun an boqol iyo lixaad <clears throat> an curwata ibni zubayr waxaa laga wariyay ana saciida saciid ibna zaydin ninka la yidhaahdo tobankii jannada lagu bishaariyey ayuu ka mid yahay radia allahu tacala anhu arda ibnu camr ibnu nufayl radia allahu tacala anhu arda ayaa hee ana sacad saciid ibnu zaydin khaasamathu waxaa la doodantay oo la dacwootay arwa bintu awsin gabadha la yidhaha arwa binta aws ayaa la dacwootay intay ula dacwootay ilaa marwaan ibnulxakam ninka marwaan ibnulxakam la yidhaha ay ula dacwootay weeyaan wadacat waxay sheegatay annahu ninka la yidhaha saciid saciid alkhayr baa la dhihi jiray a khaylna waa la yidhahda asna idacat waxay sheegatay annahu saciid akhada inuu ka qaatay shayan shay iyo qayb min ardiha aradeedi dhulkeedii iyo beerteedii iyo dhulkii ay degneed inuu qayb ka goostay ay ku sheegata weyaan fa qaala saciidun wuxuu yidhi amaa kuntu ana aniga kuntu waxaan ahaa aniga ana aniga miya kuntu ahaana ama ah aakhidan mid ana ana aniga ahaaday aaudu mid qaato min ardiha arladeeda shay wax ka qaata mana ah bacda aladii kii ka gadaal ay kadib samictu aan maqlay min rasuulka alla warka ka maqlay kadib miya aniga dhulkeeda wax ka qaadanaya anoo nabi maxamed alay sala slam waxa ogaanta ka maqlay oo waciida miyaan dhulkeeda wax ka qaadanaya qaala wuxuu yidhi marwaan maada samicta maxaad ka maqashay min rasulilah rsulka alla maxaa ka maqashay sal slam qaal wuxuu yidhi samictu rasu rsulka waxaan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh man ahada qofka qaata shibran hal taako oo min alardi ara xaggeed dulman dulmina ku qaato uwiqahu waa loo qoorsura oo waa qoortaa loo gelinayaa ilaa sabci ardiina ilaa todobada ar laga gaar intaas ayaa iyadoo duuduuban ayaa qoorta loo suraa weyaan tusbaxaana qoorta loo gelin faqaala lahu marwaano marwaan wuxuu ku yidhi bayinatan markhaati bacda hada xadiidkan marka haddaadba sheegtay markhaati aan ku weydiin lama arka weyaan horaan buu u ogaa fa qaala saciidun wuxuu yidhi allahuma allahyow in kaanat haddii ay haweenaydan tahay kaadibata mid beenaalo ah oo beenley haddii ay tahay faacmi waxaad tirtaa basara araggeeda tir weeyaan araglaan ka dhig oo muxuu indhahii tir waqtulaha ku dil fii ardiha arladeeda ay ugu been abuuranaysana ku dhex dil qaal wuxuu yidhi famaa maatat ma ay dhimineen haweenaydii xataa dahaba ilaa uu ka taga basarahu araggeeda wa bayna maa goor hiya iyada tamshi ay socota fii ardiha arradeeda id waqacat waxay ku dhacday fii xufratin god bay ku dhacday oo famaatat way ku dhacdhimat godkii subxaan allah muttafaqu calayh wa fii riwaayatin limuslim can muxamed ibni zaydin ibni cabdillaahi bni cumar bimacnaahu xadiidkan aan soo sheegna macnihiis ayuu sheega weyaan wa annahu isagii ra'ahaa wuxuu arkay camyaa iyadoo indhoolaa taltamisu aljudur derbiyada mxua saas u tataabanaysa qofka indhola waa taqaanaan meel uu qabsado ood ku socda ayuu raadinaa taqul waxay leedahay asaabatani waxay ugu dhacday dacwatu saciid saciidda habaarkiisa ay ugu dhacay weeyaan wa annaha iyadana marat way soo martay calaa bi'rin ceel oo fi daari godk mxuu ahay daarta guriga ay degnayd ku dhex yeella weeyaan allatii taasoo khaasamatu ay kula dooday fiiha iyada saciid ay kula doodantay weyan kula dacwootantay fa waqacat fiiha godkii ayay ku dhex dhacday fa kaanat waxay ahayd qabrahaa qabrigeeda ayay ahaad godkii iyo ceelkii oo arladeedii mxuu ku dhex taalay ayay ku dhex dhacday halka ayaa qabri looga dhigi weyaan oo lagu duuga weyaan subxaan allah ayib xadiid kun shan boqol iyo toddobaad wacan jaabir waxaa lagu radia allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi jaabir ibn cabdillaah lamaa xadarat markii ay soo xaadirtay oy timid uxdun uxudun digaalka uxud markuu yimid weyaan lamaa xadarat uxudun uxud markay soo xaadirtay weyaan oo waqtigeeda la gaaray oo diyaar afka soo muxuu ahaa saarantay weyaan kaabiga ay soo noqotay dacaanii waxaa ii yeeray abi aabbahi a ii yeeray min alleyl habeenkuu ii yeeray faqaala wuxuu yidhi cabdillahi bni xaraam mooyaane wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi maa uraanii ima muuqato uma arko ilaa maqtuulan in mid la dila aan ahay fii wali man yuqtalu dadka la dila rag u horray inaan ku jira waxaan ahayn ima muuqato weyaan min asxaabi nabi nabiga saxaabadiis ka ragga la dili doono oo shuhadada noqon doono berri ragga ugu horeeyo inaan ka noqon doono waxaanan ima muuqato weeyaan wa innii anigana la atruka kama tagaayo bacdii gadaashay acaza qof iga qiimo badan calaya ani dushayda ku qiimo badan hayra nafsi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam minka adi xaggaada hayra nafsi rasuulilah rasuulka naftiisa hayrkeed sala allahu alay qof aan adduunkan ugu taga oo igaga sharaf badan oon ka jeclahay oo igaga qaybo badan lama arka naftaada adi xaggaada waxaana nabigeena ala sl laakiin nabiga ayaan kaa jeclahay nabiga ayaa kaa qaymo badan nabiga ayaa kaa sharaf badan nabiga ayaa iga kaa dhow laakiin waxa nabiga ka soo heray oo maanta adiga aan kaa jecla ama iga kaa qaymo badan lama arko weyaan wa ina calaya dushayga waxaa ahda daynan dayn ayaa liigu leeyahay faqdi iga gud dayntayda wastawsi waxaa weeyaan u dardaaran oo kula dadaal biikhwaatika biakhawaatika gabdhaha walaalaha ahna khayran khayr gabdho badan ayaa la dhashay jaabir waa tii aan hoy usoo marnay inuu islaan garooba ah howeyn guursaday islaanta garoobkana marka nabigu ku yidhi maxaad gabar yar guursan weyde oo kula ciyaarta ood la ciyaarta ood la qosasho ood kula qosasho wuxuu yidhi nabi allah abahe wuu dhintay gabdha intaa leego ka tagay gabar yar oo foodle iyaga da'dooda oo isgafaan inaan u keenaan diiday islaantan weyn oo hooyada u wada noqonaysa saas nabigu u ducey alayh slat slaam waana waana xiriirin jir nabigan alai slat marka walaalahana wuxuu ku yidhi gabdhaha ahna khayr u dardaaran oo khayr kula dhaqan oo wanaaji weyaan fa asbaxna waan waa bariisana ayuu yidhi fa kaana wuxuu ahaaday aabbahay awala qatiilin qof la dila kan u horreey ayuu noqday weyaan wa dafantu maca waxaan dugay aakhara saxaabi kale ayaan kula dugay fii qabrii qabrigiisaan kula dugay weyaan uma intaa kadib lam taib ma ayna wanaagsanaanin oo kuma ayna degin kuma ayna xasilin nafsii naftayda an atrukahu inaan kala tago maa ahara kara inaad la dugnaado aabbahay oo laba qof isagii nin kale ay qabriga jiraan qalbigay kuma dhiib noqonin wayaan fastakhrajtuhu waan soo saaray bacda sittati ashhurin lix bilood markuu aasnaa kadib ayaan soo saaray weyaan aabbahay faidaa waaba isagoo huwa isaga ka yowma wadactuhu maalinta aan dhigay qabriga oo isagoo la too ah hayra udunihi dhegtiisa intaanan kahayn dhigta wa yar dhegta ayaa wax yar ayaa isyara doorsantay oo badasha weyaan isbadasha weyaan laakiin waaba isagoo maalinta aan dhigay oon qabriga geliyey la tago wayaan fajacaltuhu waan geliyey fii qabrin qabri ayaan geliyey calaa xidatin oo gooni ayaan ku duuga abahe wayaan lix bilood kadib rawahu lbukhaari waxaa kaloo riwaayad taarikhiga ay sheegayaan shuhadadii uxud waxaa la duugay sanadka hijrada markaay ahayd uxud uxud sanadka ay dhacday gormay ahayd sanadkee sanadka saddexaad ay ahayd afartan iyo lix hijradana bayna marka ahayd calayhi salaatu wasalaam ayaa webigi waadigii ag marayay oo shuhadada lagu dugay biyo badan oo keenay shuhadadana waxaa lagu dugay qarka iyo gowga waxaa lagu dugay waadiga ayaa lagu dugay toddobaatankoodii kadibna waadigii wuxuu faagay iyo biyihii waxay faageen dhulkii shuhadadii ayaa qaar ka soo baxeen qaar ka ayaa soo muuqdeen wuxuu qaaday ma jiraan laakiin qaran muuqday raggii ayaga ahaa toddobaatankii ayaga ahaa hijrada marka ahayd afartan iyo lixda hijrada nabiga alai sl ayaa lasoo wada saaray qof isbedelayna iyadooy ku jirin dhammaantood sidoodii oo la wada yaqaano weyaan waa soo saaray meesha hadda muxuu aha jabal caynayn ama jabal rumaat hadda loo yaqaano horaan loo dhihi jira jabal caynayn ayaa dhinacan laga soo mariyo muxuu ahaa uxud iyo jabal caynayn bartamahooda ayaa lagu wada aasay afartan iyo saddex sano kadib hijrada nabigan waay ahayd afartan iyo waxay ahayd saddex sanadkii saddexaad ay ahayd afartan iyo lixdan marka waa la joogay maxaa u dhexeey marka afartan iyo saddex sano weyaan saas ay kutubta riwaayad taariikhiga ay caddaynayaan weyaan ayb xadiidka xadiidka waxaa wariya bukhaari xadiid kun an boqol iyo sideedaad wacan anasin radi allahu tacala canhu ana rajulayn laba nin oo min asxaabi nabiga saxaabadiis ka mid sal slam haraja way baxeen min cindi nabi nabiga agtiisa ka baxeen sal l slm fii leylatin habeen mudlimatin mugdi ah wamacahuma waxaa la jiri wamacahuma waxaa la socda marka oo u iftiimina milu lmisbaaxayni laba toosh amaba laba faanuus oo kale bayna aydiihimaa hortooda socod laba toosh ama laba faanuus oo dholka mxuuaha u aftiimiya ayaa hortooda saa u socda weyaan nabigayna ka tageen cala sla slam falama ftaraa markay kala tageen oy kala leedeen nin walba gurigiisu ku laamaya falama ftaraa markay kala tageenna saara waxaa ahaaday maca kulli waaxidin mid la arkaa maciisa minhumaa iyaga ka mida waaxidun hal faanuus ama hal iftiin ayaa hor socda weyaan xataa ataa ila uu ka taga ahlahu reerkiisa waa karaamaadka awliyada karaamaadka raggaas awliyada runta weyaan rawahu lbukhaari min duruqin ayuu ku wariyey wa fii bacdiha barkeed waxaa ku sugnay ana arajulayn labada nin waxay ahaayeen usayd ibnu xudayr ayuu mid ahaa wa cabaad ibnu bishrin radia allahu tacala labada saxaabi ayay ahayaan weyaan xadiidka kun shan boqol iyo sagaalaad wacan abi hurayrata radia allahu tacala an waxaa hurayra qala wuxuu hurayra bacaa rasuula rasuulka al ayaa bixiyey casharata rahtin toban koox caynan oo ah, sariyatan gaadiilana ah gaadiilada waa ciidanka yar oo ilaalada wax yar ka badan amaba ku dhow wa amara wuxuu kaga amiir yeelay calayhim dushooda caasima bna haabitin ninka la yidhaha alansaari radia allahu tacala canhu way tageen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bilhudaati meesha hudaad la yidhaahdo bayna cusfaana wa maka meel cusfaan la yihado maka ku dhow iyo maka intuu dhexaysa ay joogaan ukiruu waxaa loo sheegay warkoodii la gaarsiiyey lixayin koox oo min hudaylin reer hudayla hudaliyiin yuqaalu lahum waxaa loo yihahdaa banu lixyaan ayaa loo yidhahdaa fa nafaruu way u soo baxeen lahum iyaga biqariibin min mi'ati rajulin boqol nin wax u dhow ayay kula soo baxeen oo ciidan ah raamin weliba muxuu leebka tuura oo khatarta ah weeyaan faqtasuu waxay raaceen aahaarahum raadkoodii raaceen falamaa axasa bihi markuu dareemay caasimun caasim oo ciidanka watay iyo asxaabu asxaabtiisa ay dareemeen laja'uu waxay magangaleen oy ku leexdeen ilaa mowdicin bos meelbaay dabada gashteen weyaan fa axaata bihim alqowmu qolada ayaa isku wareejisay fa qaaluu waxay dhahdeen inziluu daga oo isdhiiba weyaan isdhiiba inziludana waa isdhiiba weyaan fa acuu waxaa weeyaan dhiibta walakum adinka ayuu idin sugnaadeen cahdu ballanna iyo ammaanna waa idin sugantay walimihaaqu ballan adag weyaan cahdigu waa ammaan mihaaqdana ballan adag weyaan anlaa naqtula minkum axadan qof adinka idinka mid inaan dilaynin ballan baan idin siinayna weyaan faqaala caasimu ibnu haabitin wuxuu yidhi radia allahu tacala anu arda ayuha alqowmu qoloy amaa ana aniga miya falaa anzilu isma dhiibaaya kuma dega isumana dhiibaaya calaa dimati ballantiis kuma degaya weyaan ballan ma laha inahum laa aymaana lahum allaahuma allahw ahbir gaarsii canaa xagga naga nabiyaka nabigaada sal alla slam gaarsii weyaan faramowhum raggii inay isdhiibaan diideen waxay kusoo tureen binabli waxay kusoo direen mxuu ahay falaarihi weyaan faqataluu waxay dileen caasiman caasimay dileen ragga kal qayb ka mid oo ah la jirteen way la dileen wanazla waxaa isu dhiibay ilayhim ayaga alaaatu nafarin saddex nin cala alcahdi ballan walmihaaqi al cahdi magangelin iyo wlmihaaqi ballan weyaan minhum waxaa ka mid ah khubayb iyo wazayd iyo warajulun aakhara nin saddexaad oo kale falama stamkanuu markay ka makansadeen oy hubsadeen minhum ayaga alaquu waxay fureen awtaara qisiyihim qaansooyinkoodii xerkii ku xirnaa ay fureenoo farabauuhum ay ku xihan biha iyada xirkii ay ku xihan weyaan faqaala rajulu ninka ay wuxuu yidhi aaalida saddexaad hada kanaytu walu adri adri ballanfurya ti u horraysa weyaan in lala xirxiro oo gacmaha naga xir ballanfurya ti u horraysa weyaan wallaahi baan ku dhaartay laa asxabukum idin lama saaxiba idinma raacaya ina lii aniga ii sugnaatay bihaulaai kuwaan la laayay uswa kudayasha yuriidu wuxuulaja alqatla kuwa la dili weyaan fajaruuh way jiideen wacalajahu way isku dayeen way inay wadaan oy kaxeena isku dayeen qof isjiidaa miyaad wadi kartaa gaadiid xataa ma saari karta qof muxuu ahaa in la dila rabo weyaan fajaruuhu way jiideen mucaalajuhu way isku dayeen weyaan mucaalajada way isku dhibeen inay mxu hawshii waditaanka ay ku qasbaan weyaan faabaa waa diiday an yasxabahum inuu mxuu ahay raaca faqataluhu way dileen weyaan faindalaquu way tageen bikhubaybin bay la tageen wazayb ibn dathnata ninkaas ay la tageen weyaan xataa baacuuhumaa ilaa ay ka iibsadaan oay ka gataan bimakata maka ay ku gadaan weyaan bacda waqcati badrin bader dhicitaankeedii ama duulaanka bader kadib ay arrinta ahayd weyaan fabtaaca banuxaari banuxaari waxay iibsadeen ibnu caamir ibnu nawfal ibnu cabdimunaafin khubayban khubayb ay iibsadeen weyaan wa kaana khubayban wuxuu ahaa huwa isaga qatala mid dilay alxaari xaari ayuu dilay weyaan yowma badrin maalinta badr marka ilmihiisii iyo ilmaadeertiisii ayaa iibsadeen marka si ay ugu argutaan falabia wuu khubaybun khubayb cindahum agteeda asiiran isagoo mxuu aha maxbuusa xataa ajmacuu ilaa ay ka go'aansadaan oy ka mxuu aha kaga kulmaan calaa qatlihid inay dilaan weyaan fastacaara wuxuu soo caariyeysay tabal caara uu usoo qaatay min bacdi banaati alxaari ninka xaariha uu dilay gabdhihiisa qaar ka wuxuu ka soo tabal caaraystay muusan midi ayuu ka soo caariyeystay midi ama toori ayay kusoo cariyaysay nacam yastaxidu uu ku muxuu ahaa timo biha iyada timihii hoose iyo inuu iskaga jaray iyo waxaas ay usoo cariyaysay weyaan faacaaratu way caariyaysay fa daraja waxaa bunayun wiilyarow oo lahaa gabadhii ay lahayd wahiya iyadana haafilatun iyadoon muxuu aha ilmaamsan oon ogeyn xataa ataahu ilaa uqubay uga taga weyaan fa mujlisahu isagoo fariisiyey calaa fakidihi bowdadiisa isagoo ku fariisiyey khubayb oo maxbuusa oo toori haysta oo waxaa weyaan canugii bowdadiisa ku fadhiya ayay aragta weyaan go-aan lagu qaat in la dilo oo ogsoon nacam calaa fakidii walmuusa tooridiina biyadii ay gacanta ku sugan tahay fafazicat way argagaxday fazcatan argagax oo carafaha uu gartay khubaybun khubayb uu gartay weyaan faqaala wuxuu yidhi atakhshaynii miyaad ka baqaysaan an aqtulahu cunugan miskiinka oo saqiirka inaan dilo miyaad ka baqaysaan maa kuntu ma ihi mana ahaaday ma ahaanin liafcala dalia arrinkaa mid sameeya iimaankayga iyo qiimaha aan le waa ka weynta arrintayda weyaan iyo ammaanadayda qaalat waxay tihi wallahi baan ku dhartay maa ra'aytu maan arkin asiiran maxbuus iyo qof lasoo qafaasho khayran ka khayr badan min khubaybin khubayb ka khayr badan fa wallahi baan ku dhartay laqad wajadtu waan muxuu ahay la kulmay yowman maalin yaakulu isagoo cuna qifan roqob oo min cinab cinab ah laan dhan oo cinab isagoo cuna ayaan arka weyaan fii yadii gacantiisa ay ku sugan tahay wainahu isaga lamuuuqun xiran yahay biadii bira uu ku iran yaha weyaan wamaa bimakata maka ayna kusugnay min amratin wax timir ahna maka miro ah amrada waa miraha weyaan wax miro oo cinab iyo noocaas anba maka laga helin weyaan wa kaanat waxay taquulu mid tirahda inahu isaga la risqun waa risqi oo rasaqahu llah alla ku irsaaqay khubayban khubayb falama kharajuu markay soo saareen bihi isaga meel xaram xaramay kala soo baxeen xaramka ilan waxaa lagu dila ayaga xataa ma ogoleen liyaktuluu in ay ku dilaan filxilli meel xalaal aho xaramka aanan ahayn ay bannaanka usoo saaraan xuduudka xaramka ay ka soo bixiyaan ay maxuu ay go'aansadeen ay soo saareen qaala wuxuu yidhi lahum iyaga khubaybun wuxuu ku yidhi dacuunii war idaaya oo iga taga oo ii ogolaada usalli aan tukada rakcatayn laba rakcan tukada fatarakuu way ka tageen farakaca wuu rukuucay rakcatayn laba rakca faqala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay lowlaa an taxsabuu inaad maraysaan haddii aanan ka baqaynin ana maa bi inay igu sugantahay bi aniga jazacun argagax lazidtu waan kordhin lahaa haddii aad dhihi lahayn inaad dhahdaanaan ka baqaynin war ninka wuxuu salaad u dheeraysana nafa meesha aad ku celinaysa inaadan dhihin haddii aanan ka baqaynin salaad waa dheerayn lahaa weeyaan allaahuma allahyow axsihim koob cadadan tira ahaan u koob weeyaan tira ahaan u koob weeyaan waqtulhum rabbiyow dil badadan si kala tagsan qaybqayb u kala dil midka halkaa ku dil ka halkaa ku dil ka halkaa ku dil weyaan badadan si kala tagsan ku dil weyaan walaa tubqi ha reebin minhum ayaga axadan qofna ka reebin weyaan wa qaala wuxuu yidhi marka gabay ayuu tiriyey wuxuu yidhi falastu ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kana lilaahi masraci wadaaka fii daati ilaahi waiyasha yubaarik fii awsaalin shilwin mumazacii saasuu yidhi weyaan falastu ma ahi ubaali mud oo dan kale ma xiina goor ukhtar liidila musliman anoo muslima calaa ayi jambin dhinacii kaana uu ahaaday masracii makaanolagadkayga lilaahi alla dhanaa u dhaca midig bidax hore gadaal meel lii riido oo lii lagdo danka midih weyaan haddiiba marba muslimnimo liigu dilaa weyaan wadalika wadalika arrinka isagaana fii daati ilaahi ilaahay dartii weyaan wain yasha allah hadduu doono yubaarik wuxuu barakeeya calaa awsaalin xibna ayuu barakeeya xibna calaa awsaali awsaali shilwin shilwigu waa jasadka jirka weeyaan calaa awsaali shilwin jir xibnihiis ayuu rabbi barakeeyaa mumazacin ee muxuu ahay la jarjaray oo burbursan oo baaba'san jir xibna la jarjaray oo la googooyey ku dhex yeela ayuu rabbi hadduu doono barakeeya weeyaan wa kaana khubaybun khubayb wuxuu ahaa huwa isaga man sanna qof u horkaca oo u jidaya likulli muslimin qof muslim kasta oo qutila la dilay sabran isagoo xiran qofka maxbuuska ah damlbaarid waa la yihahda waa qof maxbuus inta lasoo qabta kadibna isagoo xabisan oon tabar lahayn oo isdifaaci karin saa lagu dila ayaa waxaa la yidhahdaa man qutila sabran isagoo muxuu ahaa tabar aan haynin oo gacanta ku jira qofka la dili weeyaan lidaalika hadda tusaale ahaan qof iyo dadkii ula dagaalamay ayaa lagu dilay qofkii isagaa maxkamadaha waxba dhiba ma arkayaan wadan u taqaanaan laakiin qof haddii inta lasoo qabta kadibna isagoon maxkamad la geynin askartii ay disho askartaa dembi loo raaca dembi ayaa loo qabsada arrinteed waa taqaanaa marka qatliga sabriga ah kaas ayaa la yidhaha weeyaan maxkamad la saarin qofkii dembi aan lagu soo ogin inta la qabto kadibna la khaarijiyo qofkaas ayaa waxaa weeyaan shirqoolka lagu dila ayaa sabriga la yidhaha weeyaan wa ahbara wuu sheegay yacni annabiya nabiga ayuu ula jeedaa weeyaan sal sl asxaabu asxaabtii u sheegay yowma usiibuu maalinta habarhum khabarkooda saxaabadii kale u sheega weyaan wabacaa nabigu wuxuu diray cafwan wabacaa waxaa diray naasun dad baa diray oo min qurayshin quraysha ilaa caasim ibnu haabit caasim ibnu haabit ayay direen meydkiisii xiina xudiu marka loo sheegay in la dilay annahu qutila in asaga la dilay an yu'tuu inay la imaadaan oy keenaan bishayin shay oo minhu jirkiisa ka mid inay soo gooyaan yucrafu lagu garta bihi isaga wa kaana wuxuu ahaa atala mid dilay rajula nin oo min cudamaa'ihim raggooda weyna ah iyuu badar maalinta dili weyaan fabacaa allahu ilahay baa muxuu ah usoo diray licaasimin caasim buu usoo diray mila dullati xawr ama daruur oo kale oo min adabari dabarka waxaa weeyaan shinida yani shinni aad u tiro badan oo sida daruurtii oo kale ah ayuu soo diri weeyaan nacam faxamadhu waxay ka ilaalisay min rasuulihim dadkii ay soo adeejiyeen oo inay qoorta laga soo goy ama lugta laga so ama gacanta laga soo jaro ama sanka laga soo jaro ama dhagaa si un mucayan in loo un foolxumeeyey raggii loo soo diray ilaahay wuxuu ku hareeyey shinni aad u tiro badan oo sida daruurtii oo kale ah oo qolyihii la soo diray ka celisay weeyaan falam yaqdiruu ma awoonin ma awoodin an yaqtacuu inay ka goyaan minhu isxaggiis shay-an shay rawahu lbukhaari waa karaamat alawliyaa qowluhu qowlku nabi yidhi alai slat slam qowlku u yidhi muxuu ahaa eh, alhudaatu saxaabigi mawdicun waa boos waa maka iyo madiine meel dhexdooda ku taalla weyaan oo weliba dhanka maka aad ugu dhow wadullatu dulladana alsaxaabu waa daruurta addabaruna annaxlu waa shinida weyan waqowluhu uqtulhum badadan bidadan bikasrba baad oo hoos dhaba iyo wafatxa badadan iyo bidadan labadaba waa la arin karaa faman kasara qofkii hoos dhabay qaala wuxuu yidhi huwa isaga jamcu bidatin weyaan bikasribaai wahiya nasiibu waa qeyb wa macnaahu macnihiisan iqtulhum rabbi ou dil xisasan qaybqayb muqasamatun aw muqasamatan la qaybiyey likulli waaxidin mid la arka wa minhum ayaga nasiibun malakumowdka u kala qaybiy oo qaybqayb ugu dhig weeyaan waman fataxa qofka hordhaban qaala wuxuu yidhi macnaahu macnihiisa mutafariqiina iyagoo kala tagsan weeyaan fi lqatli dilka waaxidan mid bacda alwaaxidi mid kala gadaashi min atabdiidi kala geyn weeyaan halkaasuu jiifaa meydkiisa hebkaas halkaasuu yeelaa kan kale magaala fulaan kan kale saas yeel weyaan oo habaar uu ku habaaray ayib wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiiu axaadiiyaal baa kusugan kaiiratun oo tiro badan saxiixatun ee saxiix sabaqat way soo hormartay fii mawaadiciha boosaskeeday kuso hormartay min hada kitaab minha waxaa ka mid ah xadiiu اlghulaam wiilkii xadiidkiisa alladii kaasoo yati raahiba wasaaxir xadiidku wiilkii birabbi hulaam kii dhihi jiray oo mxuu ahaa dadka dhan ay soo islaami jireen oo ka dhaci jirtay qutila asxaabu اlkhduud الناaر ذات الوquud إd hm عalayha qucuud kadalika xadii wa minha xadii jurayj xadii jurayj noo so hormaraa ka mid ah wa xadii asxaabi اlgaar dadkii godku saaxiibka ahaa oo saddexd ahaa aladiina kuwaas adbaqat calayhim aلsakratu buurti weyneed ay albaab ku shartay weyaan kusoo garaangirtay iyo wa xadii rajuli ninka xadiidkiisa aladii kaasoo samica maqlay sawtan cod ka maqlay fi saxaabi daruurad ka maqlay yaquuli codkaasoo lah asqi xadiiqata fulaanin hebel beertiisa waraabi waad noo soo hormaray ninkii asna karaamada badnaa iyo waqayru dalika arrintaa kayrkiisa iyo adilada kayrkood iyo wadalaa'ilu daliilyaalko filbaabi baabkan ku sugan kaiiratun aad bay u tiro badan yihiin mashhuuratun waa la yaqaana wabilaahi towfiiq xadiid kun iyo han boqol iyo tobanaad waa bn cumar abdulahi bn cumar waa radi allahu tacala anhuma qawli cabdillahi bn cumar maa samictu ma aanan ka maqlin cumara cumar maan ka maqlin yaquulu isagoo lishayin shay qatu weligey inii aniga hadalka cumar waa kan marka inii aniga ah, laadunu waxaan u malaynaa kada inuu saas yahay ama uu saan noqon doonaan u malaynaa uu yidhahda ma aan maqlin ilaa haddii ay dhacdo kaana wuxuu ahaaday kamaa yadunu siduu cumar weynan jiri weyaan xijaabka xataa dumarka la xijaabay oo nabiga calai sl naagis in la xijaabo nabigu kula tali ayad quraan ku so degta weyaan wax badan usaara badrin dadkii beder lasoo qafaashay wuxuu yidhi qoortaa laga wada jaro waatii qur-aan dhan dheer aad ku soo degay oo marka xataa la yidhi lowlaa kitaaba min allahi sabaqa lamasakum fima aadtum cadaabu marka haakada weyaan xadiidka bukhaari ayaa wariyey intaana kitaab ka soo hortay laba kitaabaa soo dhammaatay marka insha allahu tacala ilah noo kaamila subxana wa taala ilahan ka baryayna kitaab alumuuri umuuro ayuu u kitaab yahay almanhiyi laiska reeba canha xaggeeda laiska reebay weyaan umuuro laiska reebay oo ilaahay subxana wa tacaala mxuu ahaa uu diiday calaa lisaani rasuli sal slm wcala qur'ani kadalika ilahay uu ummadda u diiday ayuu kitaabkan u kitaab wey waxyaaba badan oo muxarama oo lasu diiday ayuu u kitaab yahay baabu taxriimi alghiibati xanta xaaraannimadeeda ayuu kitaab yahay ayuu u baab yahay iyo wlmri fariliisfara bixifdi lisaan carabkaan la dhowr carabkan miskiinka ah bal inta lagu dhowro arka ikhwaani filah inaan qofka uusan carabkiisa fakanin inta lagu xanibay oo lagu hareeray arka ilkahan arka ilkihiaa dusha laga mari xadiida oon la soo dhaafi karin ah, ilkihiaa lagu xanibay xanagyadii kor i hoos ayaa lagu xanibay faruurihii ayaa lagu xanibay maca dalika weli waa la kari la'y qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi walaa yakhtab yuusan xamanin bacdakum barkiin bacda marka kale yuusan xamanin ayuxibu miyujeceli axadukum midkiin an yaakula inuu cuna laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa meytan isagoo meyd ah fakarihtumuu waad nacaysaan ama waad nacdaan ama naca weeyaan wattaquu llaha alla allaha la weyne tawaabun mid aqbal badan raxiimun naxariis badan weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi walaa takfu ku dhawaaqin maa shay laysa uusan laysa ku ahayn laka adiga bihi isaga cilmun aqoon shay aqoon aadan ku len ha ku dhawaaqin weeyaan ina samca maqalka walbasara aragga qalbiga kullu ulaa'ika kuwaas eedaylkood iyo kaana wuxuu aaday canhu xaggiis mas-uula mid iska weydiiya wixii ad arabkaada kaga dhawaaqday wixii ad degtaada ka maqashay wixii ad qalbigaada ku qabatay wixii naadaad ku fiirisay kulli waa laisweydiina weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi maa yalfidu ma dhawaaqa min qowlin qowl iyo orah kuma dhawaaqa qofka ilaa hadduu ku dhawaaqa ladayhi agtiisa waxaa ahaaday raqiibun mid ilaaliyo catiidun weliba qoro weyaan kaatiba ah ayaa agtiisa ahda weyaan wa qaala tacaala lidalika rabbiga wuxuu le subxana wa tacala waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna ma tafcaluun karaamo badan qoraal badan idin ilaaliyo wax alle waxaad ku qawlaysaan iyo samaynaysaanna ogsoon weyaan imaamku wuxuu leeyahy nawowi caley raxmat ullah iclam waxaad ogaataa annahu shaniya yanbaqii inay habboontahay likulli mukallafin qof kasta oo mukalafa oo waxa weeyaan baqaangaar ah kasta oo muxuu aha waajibaadka iyo takaaliif dushiisa ay ahaatay an yaxfada inuu ilaaliyo inay u habboonta inuu ilaaliyo lisaanahu carabkiisa can jamiici alkalaami kalaamoo iyo hadalo dhan inuu ka ilaaliyo ila kalaama hadal oo daharat fiihi ay daahirto ay muuqatay almaslaxatu maslaxa wamata stawaa markii ay sinaato u sinaado alkalaamu kalaamka iyo wa tarkuhu in laga taga hadalka fi lmaslaxati maslaxada fasunat sida sunnada ah alimsaaku canhu in laga afqabsado weeyaan haddii aad halkan ku dhawaaqdo dembi iyo dembi la'aan siday noqon doonaa marbadau noqdo isaga tag weyan ka aamus afka qabso ilkihii iyo faruurihiis ku dheji liannahu maxaa yeele qad yanjaru alkalaamu kalaamka inuu jiidma ayaa laga yaabaa almubaax ee bannaan ilaa xaraamin xaaraan aw makruuhin karaahiyo wadalika arrinka asagana kaiirun waa wax aad badan fi lcaadati xagga caadada waasalaamatu salaamadana laa yacdiluhaa shayun shay u dhigmo nabadgelyada iyo badbaadada lama arko weyaan lidalika u fiirsa meel fadhiisa hadal ma furtay xanuun soo gelaya war yara qiimo aan lahayn soo gelaya cantaarbaqish soo gelaya marka lidalika qofka inuu carabkiisa ka adkaado waa hay aad weyn qofka carabka laga badbaadiya khayr o dhan waa hel ka badbaado xadiidku an boqol tobani koobaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu wuxuu ka wary sal slm qal wuxuu yidhi man kaana qofku ahada man qofka man kaana qofka ahada yu'minu mid rumay billahi alla weyne walyowm alaakhir maalinta aakhira falyaqul khayran khayra ku dhawaaqa aw liyasmutha iska amasa muttafaqun caleyh wahada alxadiidu xadiidkan oo kan ah sariixun wuxuu ku cadyahay fii annahu yenbaqii inay habboon tahay anlaa yatakalama inuusan ila ida kaana markuu ahaado alkalaamu kalaamka khayran khayr wa huwa khayrkana alladii waa kii daharat ay muuqata maslaxatuhu maslaxadiisu wamataa shaka markuu qofka shakay fii duhuuri lmaslaxa maslaxada daahirnimadeeda iyo muuqaalkeeda falaa yatakalamu isun hadlin wax aad sheegaysa marka waa inay noqdaan wax accountigaada akhara khayr u keena ama dhib aan u keenayn aqala shay xadiidkun shan boqol toban iyo labaad waa can abi muusa waxaa laga radi allahu tacala anhu qal wuxu abu muusa qultu waxaan ya rasuul allah yow ayu lmuslimiin muslimiinta koodaba afdalu fadli badan muslimiinta ka ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi nabigan calayh slat slam man salima qofka ka badbaadaan almuslimuuna muslimiinta min lisaani carabkiisa u yadii gacantiisa muttafaqu caleyh xadiid kun shan boqol tobaniy saddexaad can sahlin waxaa laga wariyey ibnu sacdin qaala wuxuu yidhi qaala rasul wuxuu yidhi sal slam man kuma man kuma yadmanu ii damaana qaada oo ii ballan qaada lii aniga maa bayna lixyayhi labadiisi muxuu ahay lafood lafgaraoodka garaadka weyaan labadan lafood weeyaan maa bayna lixyay labadiisa muxuu ahay daan ama labadii lafood oo garka muxuu ahaa qaybka qaybta hore qaybta hoose admanu aan u ballanqaada wa maa bayna rijlayhi in labadiis lugood intu dhexaysa farjiga iyo carabka wayaane admanu lahu aan u ballanqaada aljanata jannada muttafaqun caleyh <clears throat> nacam xadiidka marka muttafaq uu yidhi laakiin sida muuqata inuu bukhaari keligii soo saaray ayaa aad u muuqata weeyaan muslim lafdiga asaga aad riwaayaadkan hadda ama muxuu ahaa nusakda na hor taalo aad uguma dhex muuqdo weyaan xadiidkun shan boqol iyo abi hurayrata radi allahu tacala abu hurayra samica nabiy nabigu ka maqlay sal slam qul isagoo la ina alcabda addoonka la yatakalamu wuu ku hadlaa bilkelimati kelima ayuu ku hadlaa maa yatabayanu usan hubsanayni fiiha iyada yazillu uu ku simbiririxdaa biha iyada ila naari naarta abcada maa abcada ka fogaan badan mima bayna almashriq walmaqrib qorax u dhac iyo qorax u soo bax muxua in ka fog ayuu naarta ugu simbiriraxdaa ciyaada billah muttafaqun calayh xadiidkun shan boqol toban iyo shanaad canhu waxaa lagu abi hurera radi allahu tacala an nabig wuxuu ka wary sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina alcabda addoonka la yatakalam uu ku hadla bilkelimati kelima ayuu ku hadlaa oo min ridwaan illah raalli ahashada alle ka mid ah tacala koraay alle maa yulqi usan u aabayeelaynin laha iyada baalan dan uusan ka gelaynin yarfacuhu allah ilaahay baa kor ugu qaada biha iyada darajaat darajooyin buu kor ugu qaadaa wayaan waa kelimo wanaagsan wain alcabda addoonka la yatakalam uu ku hadlaa bilkelimati kelima oo min sakhat illah carada alle ka mid ah tacaala kordhahay laa yulqii asun muxuu u aabiyeelin laha iyada baalan abayeel ama qalbigiisa amaba muxuu ahay dan uusan ka gelaynin weyn yah wuu ku hobtaa biha iyada fii jahanama jahanam wuu hobtaa rawahu lbuhari xadidka imaam bukhari ayaa wariyey xadiidkun shan boqol toban iyo lixaad wacan abi cabdiraxmaan waxaa la weri bilaal ibnu xaari almusaniy radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm qala wuxuu yidhi nabigeenna ina rajula adoonka ina rajula ninka la yatakalamu ku hadlaa bilkalimati kalima oo min ridwaanillahi raallahashada alla ka mid ah maa kaana uusan ahayn yadunu mid malay an tabluqa inay gaarto maa balaat meesha ay gaartay yaktubu llahu alla u qor lahu isaga biha ayada sababteeda ridwaanahu raaliahashooyinkiisa u qora weya raaliahashooyinkiisa ayuu qoraa ilaa yowmi yalqaahu maalinta la kulmaa laga gaaro weeyaan waina arajula adoonkan la yatakalamu uu ku hadlaa bilkelimati kelima oo min sakhati illahi carada alla ka mid ah maa kaana uusan an yadun mid malaya an tabluqa inay gaarto maa balaqat meesha ay gaartay yaktubu wuu qora allahu alla weyne lahu isaga biha ayada sababteeda sakhatahu caradiisa ilaa yowmi yalqaahu maalinta ula kulmaa laga gaaro weyan rawahu maalik ayaa wariyey fi lmuwaطa ayuu ku wariyey watirmidi ayaa wariyey fii sunanihi طabcan wa qaluu xadiiثun xasanu صaix xadidka waa xadid saxiix weeyaan <clears throat> xadiid kun shan boqol toban iyo toddobaad wacan sufyaan waxaa laga wariyey ibn cabdillahi radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi sufyaan qultu waxaan idhi ya rasuul lahyow xadiinii iga sheekay biamrin amar ii sheeg xadiinii ii sheeg biamrin arrin actasimu bihi aan ku dhego qaala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa rabbii rabbigay allahu alla weyne weyaan uma intaa kadib istaqim toosnaa weyaan qultu waxaan idhi ya rasuul lahyu maa akhwafu maa takhaafu waxaad baqda waxa ugu baqitaan badan calay dushayda muxuu yahay wax aad iga baqdo oo adduuniya akharlaan idhigo wax ugu weynood iga baqda muxuu yahay fa akhada nabigu uu qabtay calayi slat slam bilisaani nafsihi naftiisa carabkiisa ayuu nabiga sa u qabtay alai slat slam carabkiisa u qabtay uma qaala wuxu hada kan waxaan kaaga baa wax ugu baqitaan badan kan weyaan waadna ujeedaan waad aragtaan maalinta intuu shaqaysan kara carabka mushkiladiis wax la koobi kara maaha inta dhibaato u geysanaa bal markuu waaga baryo ilaa qorada ay ka dhacda muxuu qabanaya xataa habeenkii telefoonada noqotiya iyo fadhiga noqotiya iyo mxu waxay noqoto ha noqoto rawahu tirmidi ee xadidka hore qala wuxuu yihi tirmidi xadiidun xasanun saxiix qofka carabkiisa laga badbaadiyo qofka wuu badbaaday kufa calayk hada xadiidku shan boqol iyo toban iyo sideedaad waxa ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxu yhi ibni cumar qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm laa tukiru ha badinin alkalaama kalaamka ha badinin hadalka biayri dikr illahi dikriga alle eyrkiisa ku badinin weyaan faina karata alkalaam kalaamka badidiisa biayri dikr illahi dikri alla aan eyrkiis ah tacala koraa qaswatun waa angajin liqalbi qalbiga u angajiya waina abcad annaas dadkan waxa ugu fogamada min allah alla weyne alqalbu lqaasi qalbiga angegan weyaan oo qalalan rawahu tirmidi xadiidka waa daciif laakiin macaanida u xambaarsan macaanid saxiixa oo axaadiid kale iyo ayado kaleo tiro badan ayaa u markhaati kacan weyaan xadii kun shan boqol toban iyo sagaalad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abi hurayra qaala rasul rasul al wuxuu yidhi sal slem man waqaahullah qofku alla ka badbaadiyo shara maa bayna lixyayhi labadiisa lafgarood inta udhexaysa shartooda iyo wa shara maa bayna rijlayhi labadiisa logood mxuu ahaa shartamxuu aha wixii ku dhexdooda ku jira oo farjigiiya shartooda alla ka badbaadiye dakhala aljanna janna ayuu gala rawahu tirmidi xadidka wariyey wa qala wuxu yiri tirmidi xadiidun xasan xadiidka waa saxiixun bishawaahidihi shawaahidiis marka la aruuriyo saxiix ayuu noqonaa xusniga kor uu kaca weeyaan xadiidkun shan boqol iyo labaatanaad waxaan cuqbata bn camr waxaa laga war radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi cuqba qultu waxaan yidhi rasul allah yow man najah badbaado maxaa ah? maxaa badbaado ah qaala wuxuu yidhi amsik calayka dushaada muxuu ah iska qabo lisaanaka carabkaada walyasacka hakugu filnaado baytuka gurigaada hakugu filnaado wabki u ooy oo u murugow oo tiiraanyo calaa khaiatika gafafkaada bas ah adexdaas qodob qofki laga hela waa badbaaday tan kooaad waa inuu qofkii arabkiisa ka adkaado ood iska qabto ila waa bahal ku qaniina oo ku dhibaatayna oo ku naargeyna oo adduuniya akhra ku seejina carabkaada inaad ka adkaato tan labaadna gurigaada inaad kugu finlaado oo intaad meel wareeg iyo guri fulaangal iyo guri fulaangal ziyaaro waa baab kale laakiin qofki inuu mxuu reerkiisa iyo gurigiisa mxuu ahaa uu la ekaado ood ku qanacsanaado oo ilaahay wuxuu siiy uu ku qanacsanaado waxaa la mid a ah, oo mxuu ahaa macnaha xambaarsan qofka ilaah aduu xaas siiya subxana wa tacaala xaaskiina uu ilahay nin siiya inuu mqofku qanaaco ku helo qofku inuu qanaaco ku helo waa indhihiis uu laabto ayaa iyadna ka mid noqon karta weyaan kadalika qofka dembigiisii qof kale hebel saas oo salaaduu ka tagayo intuu ka dhacayo saasuu yahayo waxma bixiyooo waa bakhaylo salaadda waa ka daahaoo soonkiisa ma fiicnoo carabkiisa ma ilaashado war baabkaas ha gelin wabki calaa khaiatika adiga gafafkaadiga taadaa kugu filan taadaa kugu filan marka ta iyada un la boodbood weyaan ta iyada allaha kaa meel saaro rawa tirmidi xadika imam tirmidi aa wariyy qaala xadiiun xasan xadiikan waa xadii saix bishawaahidihi xadii kun shan boqol iyo laba iyo mxuu ahaa laba kow iyo labaatanaad can abi saciidin khudri radi allahu tacala anhu an nabig wuxuu ka wary sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa asbax hadduu waabariiso ibnu aadama ibnu aadam hadduu waabariiso fa ina alacdaaa xibnaha kullahaa dhammaanteed tukafiru waxay ehbisaa eheb allahaa allameye ama ay u khushuucda ay u khuduucdaa oy mxuu aha isu dullaysaa allisaan carabka carabka iska ehbinaysaa weyaan taqul waxay leed itaqi illah war alla ka baq fiina annaga alla nooga baq fainamaa anaga une fa inamaa in kalama naxnu annaga bika adiga ayaan mxuu ahaa kugu tallaaba qaadaynaa adiga ayaana maamulo weeyaan fain istaqamta haddii aad toosnaato istaqamna annaga waan toosaynaa wain cujista haddii aad qalloocatan cujna waan qalloocmaynaa rawahu tirmidi xadiidka wariyey macnaa tukafiru allisaan ay tadullu waa u dulowdaa wa taqdacu waa u khuducdaa lahu isaga waa ehbinaysaa qof adinkaa xoog badan war allaha allamey war ha idilin war saa ha yeelin ad leeda weeyaan nacam xadiidku waa xadiid xasanah macaanida marka xadiidku uu xambaarsan yah waa arrin aad muhiim u ah qofka inuu marka isdhowra ood carabkiisa eh, dhowra waxaa imaan karta eh, nabigeenu wuxuu aday alayh slat slam xadiid saxiix ah in bini aadamka ay ku jirto mudqa cad yaroo muxua hilib ay ku jirto idaa salaxat salaxa aljasad wa idaa fasadat fasada jasad waa qalbigii qalbiga wuxuu qalbiga xambaarsan yahay yaa cabira yaa soo saara yaa muujiya yaa ku dhawaaqa carabka carabka qalbigu waa maamulihii laakiin yaa mxuu ahaa yuu ku shaqaystaa waa carabkii marka isma mucaarado iyo tacaarud ma keenaysa arrinta ida weyaan xadiidka kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad wa can mucaadin radi allahu tacala anhu qaairuh mucaad qultu waxaan ya rasul rasulka allow ahbirnii bal isheg bicamali camal oo yudkhilnii geliyo aljanata janna igeli wbaacini min anaar naartan iga fogeey janna dalaq naarna bucdan ka fogow muxuu yahay arrinta iyada qaala wuxuu yidhi laqad sa'alta waad weydiisay can cadiimin shay aad weyn wa inahu isagana la yasiirun waa aad yasiran oo fudud calaa man qof yasarahu allah alla yusir caleyh tacala kor caleyh dushiisa tacbud allah allaad caabudaysaa laa tushriku lama wadaajinaysa bihi alla weyna shayan shay watuqiimu salaada shanta iska tukan oo ku dabaalada iska dabaalinaysa watuqiimu salaadaad ogeysa watuzaka zakadaad bixinaysa sanadka hal mara kusoo maraysa wax weyn maahan watasuuma ramadaan bisha ramadaan soddonkaa maalmood soomaysa wataxuju waad xajinaysa albeyta weliba bishari oo inaad awood leeda oo daqaalahaysa haddii aad daqaal lahayn lagaama rabo uma qaala wuxuu yidhi alaa hooye alaa adullak miyaan maan ku tusiya calaa abwaabi alkhayri khayrka albaabiis ma ku tusiya asawmu soonka junnatun waa gaashaan naarta ayuu gaashaan ka yahay weeyaan wasadaqad sadaqadan tudfiu alkhaiata gafafka ayay demisaa kamaa yudfiu siduu demi almaau biyaha annaara naarta ay u demisa weyaan wa salaatu rajuli qofka salaadiisa oo fii jawfileyl habeenka uu tukadana ayadana tudfiu alkhaiata gafafka ayay demisaa kamaa yudfiu almaau naar uma intaa kadib tala nabigu wuxuu akhriyey qowlahu tacaala tatajaafa way ka fogaatay junuubuhum dhinacyahooda can ilmadaajici makaana jiifka ay ka fogaatay weyaan akhyaarta iyo muminiinti xataa balaqa ila uu ka gaaro yacmaluun uu ka gaaro qowlkaas alla ay camal falayaan weyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi alaa akhbirakum kuu sheega bira'si اlamri amarkan madaxiisa makuu sheega iyo wa camuuduhu tiirkiisa makuu sheega camuudka iyo mxuu ahay lafdhabarku ah makuu sheega iyo wadarurat sinaamihi kuruskiisa baarkiisa makuu sheega qultu waxaan idhi balahaa yaa rasuula rasuulka allow qaala wuxuu yidhi ra'su اlamri arrintan iyo diintan maskaxdeeda madaxeeda alislaam islaamnimo weyaan meesha u sarrayso wacumuuduhu lafdhabarkiisana iyo tiirkiisana asalaatu wasalaad wa darwatu sinaamihi kuraskiisa baarkiisa sarana wuxuu yahay aljihaadu jihaad oo fii sabiila jidka lagu jihaada weyaan uma qaala wuxuu yidhi alaa ahbirukum waan kuu sheega bimilaaki daalika kullihi intaasoo dhan wax kuu wada koobi kara ood ku hanan karta makuu sheega qultu waxaan idhi balahaa yaa rasul muxuu ahaa yaa rasuullahyow faahada nabigu wuxuu qabtay bilisaani carabkiisa ayuu nabiga gacanta ku qabtay alayh slat slam uma qaala wuxuu yidhi kufa war iska reeb calayka dushaada haada kan war kan iska ilaali kan iska meel iskaga xir war kan iska qaba iska reeb kan weyn kan iska difaac qultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka allow wa inna annaga la mu'aakhaduuna ma noola qabanaya bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadalna miyaa noola qabanaya faqaala wuxuu yidhi akiladka ha ku weyda oo ha gablanta ummuka hooyada wa hal yakubu miyuu ku tura annaas dadka fi naari naarta calaa wujuhihim wajiyaalkooda ilaa xasaa'idu alsinatihim arabyadooda waay ku kasbadeen oy kula imaadeen waxaan ahayn mxua naarta kutu rawahu tirmidi xadidka wariyey wa qala wuxu uri tirmidi xadiidun xasanun saxiixun weeyaan xadiidka kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi atadruuna miyaad garanaysaan maliibatu iiba iyo xan waxay ti miyaad garanaysaan qaala waxaa yidhi allahu alla weyn rasul rasuulkiisa yaclam ogaan badan qaal wuxu uhi ku sheegitaanka aad ku sheegta akhaaka walaalka bima yakrahu wuxuu nacab yahay weyaan qiila la afra'ayta bal ka war nabi allow in kaana hadduu yahay fii akhi walaalkay ma aqulu waxaan ku sheega haddii uu leeyahay ceebta aan ku sheega hadduuba qaba ka war qaala wuxuu in kaana hadduu yahay fiihi isaga maa taqul waxaad leedahay faqad ikhtabta waad xamatay wain lam yakun fiihi haddii ku sugneenna arrinta ayada ood ku been abuurtay maa taqul waxaad leedahay faqad ibhaatahu waad ku been abuurtay rawaahu muslim xadiidka imam muslim ayaa wariyay xadiidka shan boqol iyo afar iyo labaatanaad an abi bakrata radi allahu taala anhu ana rasul rasul sal slm qal wuxuu yidhi fii khudbati khudbadiis wuxuu ku yidhi yowma naxri maalinta mxuu ahay ilbaha la gowracay oo tobanaadka weyaan bimina mina iyadoo la joogo wuxuu ku yidhi fii xaajat alwidaac xajka sogootinta wuxuu ku yidhi ina dimaa'akum dhigyaalkiina kow wa amwaalakum maalyaalkiina laba wa acraadakum sharaftiinna iyo mxuu ahaa iyo cirdigiinna xaraamun xarab idinka yihin calaykum dushiinna ka xurmati yowmikum maalintiinan xaaraamnimadiisa oo mxuu aha wax walba ay xaaraan in kaga yihiin oo kale fii yowmikum hada maalintiinan oo kale fii shahrikum bishiinan oo muxarama bishiinan oo mxuu aha dilxija ah oo kale hada ekana fii baladikum beledkiin oo maka ah hada ekana weeyaan alaa hal ballaqtu alaa hooya hal ballaqtum idin gaarsiiyey oo muxuu aha dacwadii iyo khayrkii ma gaarsiiye muttafaqun caleyh marka dhiigga iyo cirdiga iyo maalka sida maka iyo maalinta tobanaadka maalin ciideed ah iyo waxaa weyaan iyadoo bishii lagu jiro eh, ashur xurum ka mid ahaa oo dilxij ah siday xaaraam yihin meel kasta ay xaram ugu yihin nabig sas wacdi alayh salat slam xadiidka u dambeeya cashirka insha allahu tacala kun shan boqol iyo shan iyo labaatanaad can caishata radi allahu tacala canha qalat waxay tir caaisha qultu waxaan ihi linabi nabi waxaan ihi sal slam xasbuka waxaa kaga filan min safiyata gabadha safiya la yihahda kada wa kada waa gabadh lala qabay kada wa kada saas saas inay tahay dumarka waa taqaanaa marka lisla qabo ay ka alamasayraan safiye maxaa kaaga safiye maxaad ka sheeg sheegaysaa inay saastaa ku filanba intaasaa kaaga filan weyaan qaala bacd ruwaat ruwaadda qaar waxay yidhahdeen tacni waxay ula jeedaa qasiira waa mid yaroo gaabano joqofa maxay sheegaysaa intaasay ku tiri faqaala wuxuu yidhi laqad qulti waxaad tihi kelimatan kelime ayaa tihi caaishoy low musijat haddii lagu dhehi lahaa oo la dhex gelin lahaa bimaai albaxri badda biyaheeda haddii lagu dari lahaa lamasajathu way ku dheehmi lahayd wayna doorin lahayd oo muxuu ahay way kharibi lahayd weyaan biyihii badda qaalat waxay tihi waxakaytu waan dhaajiyey dhaajinta qofka siduu u socdoo kale qof hadduu jiis yahay sidiisoo kale waxakaytu waxaan dhaajiyey lahu nabi waxaan u muxuu ah u masalay oon u jilay insaanan qof socodkiisa miyaa hadalkiisa miyaa si baan u jilay weeyaan kow fa qaala wuxuu yidhi maa uxibu ma jecel annii aniga xakaytu inaan dhaajiyo insaanan qof inaan dhaajiyo wa anna lii anna ii sugnaatay kada wa kada waxaas iyo waxaas in laysiiyo qof dhaajintiisa lagu siiyo majli weyaan rawahu abu daawud ee xadidka wariyey waqala tirmidi wuxuu yidhi rawahu tirmidi ayaa wari qala wuxuu yidhi xadiidun waa xadiid xasanun xasana saxiixun an saxiix weyaan wa macnaa masajathu khaaladathu way ku dhehmi weyaan mukhaaladatan dhehmitaan yatagayaru biha acmuhu dhadhankii dhan oo badda ayaa isbedelaysa dhanaankii ama macaankii ayaa isbedela weyaan kelimadaa darteed aw riixuhu amaba gufaaciisa iyo shirkiisa ayaa isbedeli lishidati natniha urkeeda darnaanteeda iyo qobxiga xumaanteeda wey kelimadii waan islaan xumo islaan un gaaban weeye intaasa kaaga filan bal akhwaan annaga maxaan sheegnaa waa taqaanaan waxyaaba aan sheegna ad garanaysaan wa hada kanaytu min abalqi azawaajir canaanyaalka tan ugu xeelka dheer weeyaan can alghiibati liska canaanto xanta liska canaanta qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi wamaa yantiqu kuma hadla nabi maxamed can alhawa hawa xaggeed ama hawa kuma hadla weyaan in huwa maa huwa ma ahanin qur-aanka iyo wuxuu la imaanaa ilaa waxyun in huwa maa huwa ma ahanin wuxuu ku hadlaa nabiga cala sla slam ilaa waxyun waxyo yuuxaa loo waxyoodo weyaan nacam marka kiibada in aad iyo aad laiskaga dhowro laga taxadiro qofka carabkiisu aroortii uu mxuu aha meel ku xira ballan la gal ayaa loo bahan hada wallah aclam w sal lla waslam abdi rasul mustafa